in wkti shardi waaye awal maxaa ahaay walfaati alwakt as ahay jiri waktigaa dhagaatago cabdilqood waxaas ahay wala jirihay waktiga dhactao meel waaa boqol iyo afartan afar mitr biha jiraan cabdilqood layiraa waxaas ahay walfaati alwakt waktiga abakaatago as ahay intana sababta waxa waaye inaa waktiga kaatageyn adabkiisa waaye ama masina shardi ahaa kana saa amn nafsi nafka ina aamin ahaato maalka inuu aamin ahaado intaas kulli tarbiya haddii lamaad waa ka baxan wain kaana fوqa dalika maho maxaa waay waa ka heri in lam yakaf hadaad kacabtihaynin dara nafsi naftiisii dhibkeedii oo maalin maalki dhibkiisii hadaad kacabtihaynin aftiisa hogaareeya ama xilinkiisa xanuunka badahaa yani dhaawa ayaa ziyaada maalkiisii yani yani lou meeshii fiihaas yani yani durusiisi markaasi wajaba qasdu waajiba in lam yasab darar nafsin oo maalin waktigaa diskaatrin sirihiisa talaabtaa qaado soco guri waa ele yani hadii oo hadii wakti kaa tagay mar admani dhacdo hadii wakti wain kaana fوqa dalika wain kaana fوqa dalika wain kaana hadayhin fوqa dalika waxaas ka koro waxaa waaye xadii oo qurbiga waa laga soo baxay xadilbucdiga haddaan gelina xukunkiis siliil bihi may a meel afakindo waa kabadi hor waxaa soo niri abdulkos waa kasoo baxnay sideelihaa ninka hafiso hadda yani waxa waaye sidii yani xadlqurbigiina waa meel ka meel ka ay biyo ay jiraan meel ay jiraan ayamana waa gabagabisaa inkaana hadeeye biyi oo fooqa dalika maxalkaas aan soo sheegnay oo ah yani biya meeha jiraan meel oo xadlqurbi ka dheer kana waxaa la yihaahaa xajilbucdiya la yihaahaa kaas xajilbucdiya la yihaahaa hadii marba hadii meeha inta xadeyn lamana xada dambe hadii ka kooreeyaan jiris la-aan asgabagabaysaha jiris la-aan asgabagabaysahaa dalabka waajibaaya maxaa yeele masakaa u jirtaa hadii siraa waa dalbaa waa dhibtaaha maxaa yeele maihi meel lama kun shan boqol iyo waxdeer maytir amase yani saddex kun metr saddex metr saddex kilometr wax ka badan ama intaan ka badan ba waay hadayka cabdilbucdigi waay hadayka badigi tayamama bilmashakati mashaka daraadeedi wadarari macnaha waxa waaye almashakatu qaacid imaam waaye tajribu taysir ma jacala calayhum fi diin min xarajin aayaddaasi ku socotaa jacala calaykum fi diin min xarajin macnaha dibiya janaaxadilbucdi bii musaafirka ma gaari karo dantiisii ma ogaari karo waxa waaye xadilbucdi loo waayo haddii badihana ay jiraan wagabagbaysaa qasdigiisii yani mawaaji waayo inuu qasdi mawaaji waayo xuduudii saddexda aheyd intay ku dhamaadeen maxaa shardi ah in lam yaxaf nafsin oo maalin fain kaana fawqa daalika tayamum baa soo sheegay معنaha وaxaas yقيiن وalow تyqنh yqن وuجوd الماء bihi helitaankoodaas yaqيiniyey diga ka farcmaysaa helitaankoodii as yaqيiniyey bihi وuجوd helitaankoodaas yaqيiniyey akr الوkti as yaqيiniyey فdlkiisi inta sdhex jir banaanay فاntidaarhu korasadiisiya afdal fadli badan min tacjiil tayamumi tayamumka uu degdego kaasa ugu fadli badan imaka dadegidiisi kaasa ugu fadli badan walow tayaqana hadau yaqiiniyo oo hubsado maai xuduudulmaas yaqiinsado aakir lwakti waktiga aakirkiisa yaqiin waktiga aakirkiisa yaqiinsado faintidaaruhu korashadiisa afdal fadli badan maala lamadi mas'alo horo yani lama lama mas'alo waay lama mas'alo maala ba waxaa jira ciisati waktiga aakhirkii tiri iina majaarin waa kaas biyo asiqiisadi ina aakhir wakti haddii socdo macnaa hadda socon lahay yani inaas yani asdaarilaha asiqiisadi ama se dhaan imaahaayo akray wakti yani aseeqinsa dhaanka imaadoonaa dhaana imaaha oo briis ah hmm. masalan ba waxa waaye wakti jawaaskii usooda joogo akral waktigii me waaye waktigii mabixin adi wakti bax waaba dhamaadi wakti waaba gefi macnaha waktiljawaaska ala joogaa duhorkii waaye siyeed sac waaye ama siyeed inisa ala joogaa waktiljawaaska la yidhaha weli casri danba geli laakin wakti oo jawaaz iyo macalkiraaha iyo jawaab taxriim ma jirno asxaabi mogtahay waktiga martiisa ma ahayo oo duurka baxaayo akriska galaayo hadda kan waaye waktiljawaaz waaye jawaaz oo waa jawaaz keliya waaye macnaha waxa waaye waa aljawaaz yeesa aljo ama waa aljawaaz yeesa anis matalan ba yeesa anis aljo waxaa shaqiiliyuhaayo asiyuhaayo asiri hadii socotid inti halahaan iyo socodka ku gaari socodkuma gaaraysid masala socodkuma gaaraysid amase waxaas yaqiinsaday inaad biyo imahayaan dhaan imahaayo oo safar ah dhaan oo biyo keenaayo caadadoodii biya imaa jiri meha soo maraayo markaasi dhaankaas imahaayo waktiljawaazna hadii la joogo waktiljawaaz la joogo waxa waaye waktiga oo salaada latuku kara waayo waktiga oo duhurka tuku kara waayo inaad tukatid ay ku suura diranta waaye hmm. oo salaada duhur aduku waaye ay ku banaan tahay waaye kaati waxaad leedahay sugid waa yeeli kartaa tayamumna waa kuu soo roogi karaa inaad sugtid biyaha sugtidna waa kuu soo roogeysaa inaad biyo ad sugano iskagabaysidna waa kuu soo rooga lamadaba laakin haddii biyaha agtaadii inaas imaaha ay yaqiin ay ku yihiin oo madacay ahayn falintidaaru afdalu haddii biyaha inaas imaahaayo dhaan imaa doono ama biyo kusoo gaarayo aad hubtid oo yaqiin asiig ah oo dami aan ahayn malamala aan ahayn malamala aan ahayn ina maahayaan walama maleeha aan ahayn waa imaahayaan lahuwo markaas alintiqaaru biha sugidtiisiya afdal fadli badan afdli badan haddii oo dami asiha malamalle asiha oo waasleha aakhir lwaktiga bi imaa doona waxaa la iska arkaa ina biha akar wakti ay maadiin alaga yaawaa marka malahaadine mala waxaa ku xoog badan yahay ina akar wakti badiya maahan malahaada ku xoog badan yahay maxaa yeelay soo la yaqaan dadki bi ay maadoonaa malahana oo kuood malaysine mala ku xoog la waayo inaa oo yani bihay maahayaan markaasi ama se wujuud lma asmaleeyo hayaab asmaleeyo wahmi ma ahayd meha mala waayo wujudulma bihi inaa meha laga helaayo aasmah markaasay damigaas oo xooga badnaa inaa aakhir wakti bi ku imaan doona ku xoog badnaa isleehaysid biyaa ku imaan doonaa ama se yani bi inaa jiraan ma leehaysid lamadaas xaal tacjiil tayamumi tayamumkii gebagabadii yani dejintii afdal fadl badan tii hore waxay ahayd wuduaa afdal badnaay intidaarna waa fadli badnaay haddii rabtid sug haddii rabtid waysahaad lambada afdala ahaaye hmm. taymumna waa ansaxaaye mehan waxaa ansaxaa intidaar waa ansaxaa laakin tayamumka afdli badan fi ladhari manan qabano fi ladhari holka mushadano ma an laa yakfihi faladharu wujubu isticmaalihi الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه ولو وجد عيد إلى سعطها حواي أسبابتي في كوباد لي جرو ورا هذه لين صعها كل واحد كلمات مقالين ولو وجد ولو وجد دوه له شخصي ما أنبيه ما أصل لا يكفي aan kaafiheenhu shakصigaa aan kaafiheenin faladharu faladharu yani qolka oo daahir aasha badan wajuba isticmaalihi isticmaalkii isticmaali اlmaai bihaa isticmaalkooda waajib aashadiisa waay bacda acdaa asu isticmaalo bacda acdaa asu isticmaalo walow wajada haduu hela maa an biyo maaasoo la-eg shay-an kaafiyan hu shaksigaa walow wajada shaksu dheh shaksiya waxaa hela maa an biyo oo la-eg shay-an kaafiyan falahadaru wujuuba isticmaalihi isticmaalkiisii waajibijiyo waaye isticmaal maa iaas isticmaalo afku waajibaa wayakunu tayam wayakunu waxau ahaa u ahaada isticmaalkaasi qabla tayamumi gebagabashiis horteeda ahaa gebagabashadii horteeda ahaa maxaa ahaa bacdi an wadno waa ka isticmaal lmaai macnaha waxa waaye <clears throat> bihii os helay waxa waaye biyi os helay biyi oo dhaqida u kaafiheenin waayo maala xidnaha dadkoodi waa mukudhamaaha mana mehel dhaqaay wayse asrawaa waxaa haastaa biyi yaraas helay <clears throat> biyahaasi xibnihiisii wejigo ku dhaqay gacmankaas ku dhaqday gacmankii kulli mu ku dhamaan ama gacmanka waa dhameeyo lowhin u gaaraayo masax yani mala masax maayo lowhi uma gaaraayaan lowhi uma gaaraayaan ama se gamank gamank wejigi iyo gamanka naftoodiyaas kudhamaahaynin gacmankii wejigii iyo lamadii gacan dhaqidoodii acdaa lwudu intameeno safar ahaayeen muqdama ahayo oo ma ugaaraayo biyi waxaa isgaarsiya inta isgaarsi kara isgaarsi ad isgaarsi halaas inti isgaarsi karo isgaarsiyey intias ku dhamaa waayo biyi <clears throat> marka maxaa siisi ilaa al biyaha halahaas asgaarsii halahaasas u gaari intaas keliya <clears throat> meel kale ma leh maxaa suu marka markaas waa angejihaa xibnihiisii xibintiis haweysa khaati iska angejiyaa bacda dalika waa gebagabaysahaa intii kale oo baaqi ahaati iyasuugebagabaysahaa <laughs> intii kala baaqi ahaatee iga begedeysaa macnihii kan waayo biihiisaanay umahatay maalan <coughs> intaan waayo maaءan oo saalixa lilgusli waaye biyahaas heli saalixa lilgusli waaye laakin laa yakfihi wax ma kaafiha bacd alacdaa yani dhaqidooda waa ku kaafiha soo sheeg acdaa alwudu wejigii iyo gacantii bacdigood waa ku dhaqaa amase wejigaa soo dhaqdi gacmankii iyagoo wax udhiman yihiin dhex joog tartiib lama laheene yaa isdhaqi halhoo aska dhaqay halii kale ahireen log bala gaarinba markaasi maxaa waaye alhadhuru waxaa waaye wujuuba isticmaalihi isticmaal ilmaa biyaha isticmaalkiisii wujuubkoodii waaye biyihii xibnaha ma gaarayan kulli maku dhamaahayo bacdigeed acdaa lwudu asdaki karaa bes wax kale male isticmaalkii wujuubkiisa waaye isticmaalkiisa may waaye qabla tayamum وykun اsتعmaalki waa qabla تayamum وujuب اsتicmaali mehis gaaraay ka isgaarsi اsticmaalkana waxa waay intas gabamageysan ko macnaha waa engejihaa maxaas ila low yani waxaa is leeyahay low adiga gabiga baysatid bilaaw baysatid malaha maxaa yeelay asoo biyo agtiisa yaalo gebageba mala imaan karo ninka asoo biyo agtiisa yaalo gebageba mala u imaan karo maxaa waay biyaba u yaala biyahaas ka bilaawa isticmaalkooda waxaas gaarsihaa ilaa biyaha may gaarayaas gaarsiyaa wejigaas dhakaa gacmaka waa dhakaa kulli haddii u dhakaan kheyr haddii u dhaqi waayeen halahaas uhiraan oo yani yani halahaasaas yani kujoogsahaa waa engejiha amase lama wejigii iyo lamadii gacan waa dhakay bacd uma gaari halahaa magoobiyo ku isticmaali markaa kabacdi siila biyihii markaas ingejiyey kabacdi xibintii aska wayse qaatay as ingejiyey kabacdi markaa bacdigeedii gabagabaysaa gabagabaysaa biyihii hadou yahay yani haddii yani wayse ay tahay waa taas haddii wayse ahayn oo janaaba askawa sidii waaye sidii le waaye hadii yar as haasto alihii korka asdhaqilaha iska dhaqaa intii kale biyaha gaarin waa u gabagabaysaa naagtii dhiigaa ka go-ay ninkii janaaba ku dhacday biyini mahaasta oo badan oo kulli isku haweysan karo madhama yani halsuus madhama waa ka yaryahay korka meel meellaas gaara meelna yani ma gaarsi karo waxaa isku gabagabaysaa markii yani intii angegneed oo biya aan gaarin intaas aad ugabagabaysaa biha markaas maxaa larabaa hadii biha asihe saalixa lilgusli oo dhaqid yani suubahaayo baraf ma aha bihi macnaha baraf ma aha baraf saalix lilgusli ma aha intii suhartu uga beeysaa wayajibu sharaahu makabtiin wayajibu waxaa waajiba sharaahu sharaa lmaai bihi iibsashadoodii aa waajiba bihi iibsashadoodii aa waajibaye yaa ku waajiba inuu iibsado bihii mihii waxaa yeelaa biyo la gadaayo keliya bihamani milihi hamankii milihi mila almaai biyahaasi mila hamani milihi mila hamani hamankiisi hamankii milkiisi inuu ka iibsado aa waajiba wayajibu waxaa waajibaa shiraa'uhu iibsashadiisa waajiba shaksiga waxaa ku waajibaa inaas biyihii iibsado bihamani milihi mila hamani hamankaasi maselkiisii samarkiisuna isku iibsado waa kaas kaas waa ku waajibaa amanu milihi mil lmaai amase milihi mil lmaai xagga waa cel yajib waxaa waajiba sharaauhu waa waay waa sharaau lmaai hadiis kaafi waaye macnaha biyihii weysa waa u kaafi waayey waa yar yihiin wax kala ma u taraaye wax yar waaye oo weysa gaari karin waxba makaafihay waay ka heray xibnihiisi waay biyi yaraas naqday intis dhakhaay xibnihiis dhaklahaay dhexdooda usoo jooga biyi ku yaraada caaradiina iibsigooda saas oo ale waa iibsaa bmn biamani mil biamani mil ilmaai la iskaga celi amanihi biamani mil ilmaai biyahaasi masalkiisi tamankiiya isku iibsaa maxaa yeelay thamanu maxaa yahay thamn mil maxaa la yihaahaa tamalmithil waxaa la yihaahaa kii oo magaciisii raabaadka raabaadka ragabaadkiisii ay ku dhamaahayso mawdicaas la joogo xaaladaa la joogo zamankaa la joogo maalan ba waxaa waaye wakti jilaal waaye dadka meeha jooga biyii way gadaayaan maalan bay halkii yani dhalo biyo waxay ku gadaayaan amase halkii caag biyo waxay ku gadaayaan shan boqol amase oo shilin ah amase kun shillay ku gadaayaan hmm. malalayaa waayo biyihi inasaa isgaaru sicirkiisii lala biyo amase caag yar biyo in yani shan boqol ama kun lagu gado wax lalayaaba ma aha haddi waa kaas waxaa ku waajiba inaa intaas isku iibsado xaaladaas meesha wakti tijilaa la joogo dadkaasi biiha yani u rabaan oo qaal agtooda uu yahay taasaa loo wadaa mil agtooda yani markaas xaalada oo jilaalka la joogo biyaha qaalaasku naqaa biya helidooda yaraa jiriskiisa yani aabagahaysaa mawdacaas in lagu jijiriyo oo biyaha la doono maqruubaas naqaa koola jiriyaas naqaa waktigaa la joogo wakti jiilaan laas yahay meeshana meel dheer au yahay dadkaas oo meeha degan iyo zamankaasiya oo jilaalka ah biyaha waxaa unaqaan biya sicirkooda qaalo waayo hortii waxaas ahaa jiray shilin shilin hadda shan boqol has gaari ama kun has gaari damutrika waayo wax lala yaabo maaha inaa saas uqaaliyo haddii markaas waxaa ku waajibaa inaa biyihii as iibsado aa ku waajibaa markaas caradiina waa lamid idana caradiina inuu iibsado hadii loo helaayo biyo oo caada loo heleyna as iibsado caro daahira oo nadiifa hadii la heleyno oo meha ama cara aan lahayn meel cara lahayn as yahay oo dad cara ay haastaan oo meel gooni u suubsan ana jarma aan joogaan arki yani maalintoo waxaa yani kalni matcam waxaan arkay magaciisi waxaa noola keeni waxyaala aan kaseeni iminki noola keeni wa ilaa waaa noola sheegadaay saan ana koodhahay gacan saan ugaari ugaarsi waa khanziir md ada carab dhakamal rawahe caraba leh hawladii amed adku male maxaa la yeela wax carab oo artificiaal artificiaal oo beeraha mea ku yaayaan marta dhalooshin iyo waxyaalaha carab shuufyar oo cara jirsa gala shani caraba ma la helaayo meel shani alaga helaayo taqooya shani ka galnay ina lilah maalintaas waxyaaba meel cara lahayn ilaa waa jiraa maxaa yeeli kacbudi siyeed sacbe baabuura soo galaa dhulka dhan waxa ulahaa oomo waa tirtira malahaayo caraba inta imaysaa marka saan waay radawinka baraqan yihin waxay yani wax ilaahay amarkiis ah waxaan maxaa yeelay gaal akli xumaa maxaa yeelay nijaasadii dhaqideedii hal dhinac biyo uma qooraayo dhulkiisda biyahaas soo baneha waxaa lagu dhaqaaya akli magalay cawad meeqa meeqa tan biyo aa dhaqaa maaburooyin ay isdaba socdaan nijaasada dhaqidiis hal dhinac biyo uma qooraayan <coughs> biyihii dadka meejo waxay ku gadahaayaan maalanba shan boqol ama kun ay ku gadahaayaan amalmlgii kaa waay waa lala yaabayna maaha haddii biyihii amalml u heli waayey oo la hiraa yani amalml wax ka koreeya biyahaas waxaa laleeyahaa mafquud bharci waay mafquud bharci waay mafquud harci waay harciga la waayey markaas iyo tayamum waa gabagabaysaa waa gabagabaysaa manaa bihi hamalml waa lu waayey ixtiraasteeda waay haddii hamalml welaayo eef gabageba maaha waa ibsaa waa weysa qaada idan sidii waa hi ugaaraan asgaarsiya haddii gabataan gabageb adiska asgaari waaye waa gabageb horan soo miaal haddii hamalml malu helaaya bihi hadii laa musligii wa intii inka horeysa laba kun shan kun lix kun taman kunaas noqdi meha yani sama muslim ma bajiro mithlulmaai bihaasi qadarkiisii matalkiisii intii lagu gadi lahay ka badana biha isna khati waaa leeyahay bihaas samalmuslka lagu waaye mafquud ba waaye asbaabtii la kujirtaa oo koodaha mafquudkii hisi iyo sharci meeno waxaa laleeyahay mafquud bi sharci waaya وهذا وايش مع يلي تبرت هذا ماهي بس أمهاسد markaasila waa gabagabaysaa sharciyadku waay badan oo la goyn karin waay oo la iibsa karin waay basidiisaa badantay ilaa an yaxtaaja inuu u baahda mahayna ashaksu qofkii ilayh ila lmaai haddii yani hadiis uu baahdo ilaa wakaas yajibu shiraahu ilaa hadii yani maahan an axtaaja waa ubaahday ilayhi ila ilayhi ila isu baahday amase ilayhi ila hamani iskale isu baahday ilayhi ila hamani ilayhi ila hamani hamankiisu baahan yahay waxaas wata waxa waaye wax oo yani lidayninaas u baahday dayn oo laga rabo oo meha lo hadda iska dhiigo la rabaas u baahday lidayni dayn daraadees u bahda oo korkiisa ahaa walow dayntaasi muajal ha ahaato deen oo madal dambe la dhiibay haba ahaato madal dambe la dhiibay haba ahaato daynkaasoo mustaqriqin oo maashiin mustaqriq as adlahimaada looma baahna maxaa yeele deen waxii ka heray mabalooba ayru muxtaajin ilayhi waaye laakin ziyaqa waxaas uxusi meeshaan siyaadad iyo lah cadees ahaan sifa kaashif aan le waaye deen mustaqriq yani deen behdilhiri deenba oo laga rabo daraadeedi deentaas uu baahan yahay beesa waa haastaa halihiisku iibsalaya waa haastaa laakin deena lagu leehaa oo yani deentaasna beysadiisii asina deenta askugutay uu baahan yahay mustaqriinta sheekaas keeni maloo baahnaba yani waa ziyaadatu iidaax cadeen oo la ziyaadiy waa ziyaadiy cadeen ahaana sheekh isku haysaday <coughs> intas u baahanya markaas maya manaha ilaada intii kala istinaa laa yajibu makuwaajibaayo shiraahu ibsigiisii ma waajibaayo ilaa an yaxtaaja in u baahda maahina ilayhi ila hamani lideynnas uu baahan yahay walow deyntaa mustajal ahaato muajala ba ahaato oo amase deen ma uu baahnee tamankii waa haasta waxaa suu bahay muanata safarihi safarkiisii nafaqadiisku bixi lahaay zaadkiisa haydii waxsaha isku iibsado maka badna oo wax iscuni lahaay maalan wax isdami lahaay intaas maka badna muanata safari safarkiisii nafaqadiisii amase sahaydiisii ama waxi safarka isku cuni lahaay hamankiisii kama badna waa kaas intaas kama badna haddii is iibsado waxas cuno oo jidka asku maro ma helaayo hadis biyo iibsado wax biyo asku waaan wax isdhamilhayo ma helaayo isku hato wax kale ma haasto maan safarihi waxaan ahayn ma haasto did markiisii markii socdo yani dahaabkiisii iyaabkiisii waxay sahay unaqa lahaay os cuni lahaay manaha os cuni lahaay ma haas intaas yani as ugu filan yahay waxay is cuni lahaay socodkiisii socodkiisii iyo waxay jidka ku mari lahaay waxaas keliyaas haastaa wax kale xayawaankiisii waxay cuni lahaayeen cooskiis u iibi lahay waay kale usuubi lahay yani waxuu isaga gaadiidku ahay aswatii farastii dameertii lo-diisa ama geelii intaan kuli waay kaas ka badan ma una raayo haddii saas una qaynine ma iibihaayo wagabegabaysahaa wakaas tamankii intaan ma dhaafaayo wagabegabaysahaa lidaynin haddii dayn ajrigiisa isugu baahdo bihi ma iibihaayo waa tayamumaa fakdi sharci le wahay yani maalinta safaryaas oo baaday yani safarkiisi sahaydiis marka iska dhiga lahay maalinta safarihi safarkiisi sahaydiis oo magaciisa jidmar iska dhiga lahay wax is cuni lahaay aloo wada macnaha hmm. wax is cuni lahaay waaas u baahaya wax is cuni lahaay kaliya ma sahaydiis qaada lahay oo soo jeed sii socodkiisi iyo sii socodkiisi lamadabe waxays nafaqaysa lahaay yani ascuni lahaay inti socdo inti socdo inti soo naqahaay inti sochaay lamadaba safarkiisa inaaska bada al rabaa hadiska badneen oo lahaas leas yahay isuu baahan yahay bagabagabaysaa faqdi sharci le waay oo mase nafaqata xayawaani muxtarimi oo mase ixtaaja waa baahday ninkii amase waa baahday inta la يحتاaج iليه o amase يحtaaج وu u baahan yahay نفqaةa حaيaوaaن حaيaوaankii نفqadiisii نفqaةi حaيaوaaن مؤنةi سفrhi إlaa an يحتaaجa إليهi لdayni و لمؤنةi سفrhi حag al ku cadab oo لنفqaةi حaيaوaaن حaيaوaaن نفqadiis u baahan yahay inta mnata meesheedii zaadkiila kufisir way cuni lahay intii socdo intiisa socdo intiis socdo intiisa socdo lamada imaki socdo iyo inti soo naqahaay wa is cuni lahay iyo haabtiis o nafakati xayawaan xayawaan nafakadiis uu baaday